alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray suuratu aali cimraan baynu ku soo jirray waxaynu laqbaynay aayadaha aayadda saddex-iyo labaatanaad iyo labada aayadoo ka dambeeya ayaynu markaa laqbaynay allah wuxuu inoo sheegayaa in kuwii kitaabka wax ka mida la siiyey waxaa loo jeedaa ahlu kitaabkii waxaa loo marka loogu yeedho kitaabka ilaahay si u xukumo way ka jeesanayaan koox ka mid iyagoo jeesanaya waxay culammadu yidhaahdaan waxaa loo jeedaa qoladii yuhuudda ahayd ayaa markaa markii la yidhi xukunka ilaahay ee ku saabsan zinada qofka sinaystay ee guur hore soo maray ee kitaabkiinna ku sugani waa maxay way qariyeen waana dafireen inuu markaa rajmi yahay dhagax in lagu dilaa inay kitaabkooda ku taallo way dafireen waana qariyeen haatay axaadiista ku soo aroortay inay yidhaahdeen sida xadiiska bukhaariga markii nebigu su-aalay calayhi salaatu wasalaam rajmi ma ku haysaan kitaabkiinnii towraadeed qaaluu laa najidu fiiha shay'a waxay yidhaahdeen wax rajmiya kuma hayna bay yidhahdeen marka inkaaray inkirayaan oo rajmigii ayaa ku sugan xadiiska bukhaariga inay rajmigii inkireen baa ku sugan cuquubo iyagu ay dejisteen oo xeer ah oo ay yidhaahdeen qofka sinaystaa waxaa lagu samaynayaa jeedal iyo fadeexadin wejiga inta loo madoobeeyo oo wax madow loo mariyo dameer si maqluuba loo saaro dabeedna magaalada lagu wareejiyo marka laba qof oo yuhuuda oo sinaystay bay sidaa ku sameeyeen sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyaba tilmaamayo markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nimankii yuhuuddaha ay soo agmariyeen labadii qof ee yuhuudda ahaa ay wejiga u madoobeeyeen oo jeedlayaan oo dameer saareen oo si maqluuba u saareen dabeedna magaalada ay ku wareejinayaan markaasaa nabigu su-aalay calayhi salaatu wasalaam ou yidhi ahaakada tajiduuna fii kitaabikum ma saasaa kitaabkiinna ku haysaan qofka sinaysta ina waxaa lagu sameeyo oo markaa garaac iyo weji madoobayn iyo dameer in la saaro si maqluuba loo saaro oo magaalada lagu wareejiyo la fadeexadiyo qaaluu nacam waxay yidhahaan a saasaanu ku haynaa waatuu allah u yidhi qul fa'tuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin suuradda dhexdeedaynu ugu tegi doonnaaye waxaad ku tidhaahdaa tawraad la kaalaya oo dabeedna akhriya haddaad run sheegaysaan oo ka soo saara waxaad sheegaysaan haddaad run sheegaysaan kitaabkii tawraadeed baa la keenay markii kitaabkii towraadeed la keenay aayaddii rajmiga ee tawraad ku taallay ayuu suulka saaray fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha wuxuu akhriyey inta ka horraysa iyo inta ka dambaysu labadaba akhriyey cabdullaahi ibnu salaam baa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah halka uu suulka ku hayo ayaa aayadda rajmigu ku taallaa ka qaad suulka ku dheh markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ka qaad suulka waa ka qaaday fa idaa aayatu rajmi taluux waa aayaddii rajmigo cadba marka marka loogu yeedho kitaabka ilaahay oo tawraad ah si u kala xukumo kitaabku way ka jeesanayaan xukunkii kitaabka jeesigaa ay la yimaadeenna wuxuu markaa ku dhacay oo ku xasilay inay markaa yidhaahdeen annaga naariba na haleeli mayso maalmo yaroo kooban oo tirsan mooyaane dalika biannahum qaaluu lan tamassana annaaru ilaa ayaaman macduudaat wa garahum fii diinihim maa kaanuu yaftaruun yacni maalmo yaroo kooban baa naarina haleelaysaa culamada qaar waxay ku fasireen sida mufasirkaba aynu ka arki doonno in sha allah maalmaha inay uga jeedaan maalmihii ay waalidadood ama awowayaashood ay caabudeen yacni dibiga ee nebi muuse ka maqnaa maalmahaas maalmo la cadada keliyayna haleelaysaa bay yidhaahdeen naartuye wakhti kalena haleeli mayso marka waxa kadiyey been abuurkoodii ayaa kadiyey beentooda iyo been abuurkooda ayaa kediyey marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal ruuxa haddii loogu yeedho xukunka kitaabka inaan u diidin kana jeesan ay waajib tahay inuu aqbalo haddii kale waxay noqonaysaa inuu markaa sidii yuhuuddu ay sameeyeen isaguna inuu la yimi ayay noqonaysaa marka arrinka noocaasa waxaa laynoogu sheegayo yuhuuddu waxay yeeleen waa si laynooga digaayo ficilkoodii oo kale waata a'immada salafka qaarkood ay yidhaahdeen kullu maa damma allahu alyahuuda waannasaara fi lqur'aani fahuwa lana wax kastuu ilaahay ku dhaleeceeyey yuhuud iyo kiristaan uu ku dhaleeceeyey qur'aanka gudihiisa innagaa dhaleecayntaasi inoo sugnaato laynooga digayaa allah waxauu yidhi alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaab alam tara ma aragtay ay tandur ma eegtay oo ma aragtay ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey ay xadan dheef ama qayb la siiyey min alkitaabi kitaabkii towraadeed ka mida attawraati kitaabka towraad baa looga jeedaa yudcawna xaal loo yeedhaayo ma aragtay xaalun jumladani waa xaaliyo xaal weeye xaal loo yeedhaayo ma aragtay ilaa kitaabillaahi kitaabka ilaahay oo towraad ah intii ka ahaatay loogu yeedhaayo waxaa loogu yeedhayaa kitaabka liyaxkuma baynahum siuu kitaabku dhexdooda u kala xukumo ayaa loogu yeedhayaa humma yatawallaa intaa dabadeed waa jeesanayaa fariiqun minhum koox iyaga ka midi wa hum mucriduun waxay jeesanayaan walxaal hum iyagu mucriduuna ay jeesanayaan waa xaalo mu'akida ah caamilkii bay adkaynaysaa oo markaa akidaysaa waxay jeesanayaan iyagoo mucridiin ah bimacnaa qalban wa qaalaban bay u jeesanayaan muuqaalkana waa ka jeesanayaan oo marka kitaabka loogu yeedho yacni geestaa kale isaga kacayaano waa sii jeesanayaan xagga qalbigooduna waa ka jeedaa marka qalbigooda iyo muuqaalkooda mid walba jeesigii waa ka dhacayaa waxay ka jeesanayaan can qabuuli xukmi xukunka kitaabka inay aqbalaan bay ka jeesanayaan nasala lyahuudi wuxuu ku soo degay yuhuudda zanaa minhum ithnaan waxaa ka sinaystay laba yaga ka mida yuhuudda fataxaakamuu ila annabiyi sala allahu aleyh wasalam waxay u xukun yimaadeen oo u soo xukun doonteen nebiga calayhi salaatu wasalaam faxakama calayhima birajmi wuxuu ku xukumay labadaa dushooda wuxuu ku xukumay rajmi fa abow waa diideen fajii'a bitawraati towraad baa la keenay fa wujida fiihaa waa laga helay xukunkii rajmiga towraad gudaheeda ayaa laga helay oo lagu ogaaday ama musaadafo loo fasiro amaba wujdaan loo fasiro cilmi fa rujima waa la rajmiyoo dhagax baa lagu dilay faqadibuu way cadhoodeen yacnii cuquubada markii hore waxay ku sameeyeen iyagu sidii ay markaa xeer ahaan dejisteen bay la yimaadeen markii dambey waxay yidhaahdeen waarmaan weydiinno muxamed weydiinno yaa yacni markaa maxamed intaynu su'aallo hadduu markaa sidaynu doonayno inoo sheegana dee waxa weeye waynu qaadanaynaa haddii si khilaafsan uu inoo sheegana waa iska daynaynaa hadduu markaa sidaynu doonaynay si waafaqsan inoo sheegana dee aakhiro waxaynu odhanaynaa yacni markaa ilaahay ow dee nebi baa sidaa nagu yidhi hadda may rumayn oo may raacin ya yaquuluuna in uutiitum haada fakhuduuhu wain lam tu'towhu faxdaruu yacni waxay doonayeen inay ku shaafalateeyaan waxay dhahay nebiga u tagoo su'aala in uutiitum haada kaa markaa idinku aad doonaysaan oo ah in la jeedlo wejigana loo madoobeeyo xeerka aad dejisateen in markaa qofka sinaysta lagu sameeyo haddii kaa markaa waxabay laydin siiyo oo uu kaa markaa idiin sheego fakhuduuhu qaata in lam tu'tawhu faxdaruu kaa midaan ahayn hadduu markaa idin siiyana oo xukunkii rajmigoo kale idiin sheegana ka digtoonaado ha aqbalina marka waxay doonayaan inay waxa weeye bal markaa inuun inay markaa dello ka helaan ayay doonayaan taasay tijaabinayaan marka ilaahay waxa uu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fain jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum hadday kuu yimaadaan yacni markaa kale xukun dhexdooda ama ka jeeso wain tucrid canhum falan yaduruuka shay-a culammadu waxay ka istimbaadeen qofka markaa cilmiga markuu su'aalayo culammada aan uga jeedin inuu fatwo qaate inuu markaa doonaayo sidii lagu yidhaahdo inuu aqbalo aan uga dan lahayn ee doonaayo ama tacannut inuu u weydiiyo iyo u su'aalo ama marka uu doonaayo inuu markaa yacni markaa caalimka markaa shirrabo uu doonaayo ama tijaabiyo ama marka waxa weeye siduu doonaayo inuu u waafaqo markaysagaa yacni uu u weydiinaayo in loo jawaaba inaynay waajib ahayn bay ka istimbaadeen culammadu aayadda ah fa in jaa'uuka faxkum baynahum aw acrid canhum saas aawadeed haddii la doonana waa looga jawaabayaa qofka markaysagaa qabuul cilmi doon aanay ka ahayn ay ka tahay ama markaysaga markaa jikaar ama tarakhus inuu doonaayo rukhso iyo wax la mida yacni bal inuu markaa siduu doonaayo u waafaqoo kale markaysagaa yacni u weydiinaayo xaalka caynkaasa in loo jawaabaa waxba waajib maaha laakiin door baa loo leeyahay yidhahdeen sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu sheegay wakadalika marka ashaykh alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin wagayruhu ay tilmaameen marka nimankii yuhuudda ahaa yacni marka xukunka rajmiga may doonayn waynay ogaayeen kitaabka ilaahay inay ku sugan tahay marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam xukunkii rajmiga ee kitaabka qur qur'aanka abaa lagu soo dejiyey markii hore laakiin tilaawadii aayadda la nasakhay laakiin xukunkeedu baaqi yahay oo isla towraadna sidaa ugu yaalay in la rajminaayo qofka sinaysta ee guur hore soo maray in rajmi dhagax lagu dilaayo yacni markaa uu towraadna ku yaallay kii buu nebigu xukumay calayhi salaatu wasalaam yacni markaa towraad inay waafaqsan tahay buu u keenayo xujaduu ku oogayay laakiin wuxuu ku xukumayay sharcigii nebiga eh, lagu soo rogay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee ha u qaadanin in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam towraad inuu ku xukumay ha u qaadanin ee waxa weeye wuxuu markaa loo yidhi la kaalaya si yaga xujada loogu oogo oo baatilkooda loo caddeeyo ayaa looga jeeday daalika altawalli walicraab daalika kaas ismu ishaaru wuxuu ku dhacayaa almadkuur ka la soo sheegay ka la soo sheegayna hoosta wuxuu ka yahay laba shay altawallii waalicraab yacni waa jeesiga qalban wa qaalaban ay u jeestaan oo muuqaalka sarena ay ka jeestaan xagga qalbigana ay ka jeestaan biannahum qaaluu waaqicun waa mid dhacday kaa la soo sheego attawalli waalicraad ah yacni waaqicun ama xaasilun waa mid dhacday waxay ku dhacday biannahum qaaluu bisababi qowlihim odhaahdoodii daraaddeed ayay ku dhacday ay yidhaahdeen lan tamassana annaaru ilaa ayaaman macduudaat lan tamassana na haleeli mayso oo nama taabanaysa bay yidhaahdeen nama gubayso ama nama taabanayso annaaru naari nama taabanaysaay yidhahdeen qolada yuhuuddaa odhanaysa ilaa ayaaman maalmo mooyaane wax kalena taaban mayso maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey arbaciina yowman culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa afartan maalmood baa laga tilmaamayaa waana sida taabiciinta qaar laga soo wariyey mufasiriinta qaarna ay doorteen mufasirkanna waa siduu markaa doortay bacdi ka badiyey waa jiraan oo yidhi waxa weeye yacni markaa sanawaad markaysaga badan ku sheegay yacni markaa waa jiraan qowlcaynkaasa yacni kollayba waxay lahaayeen naar ku waari mayno arbaciina yowman afartan maalmood bay uga jeedeen ayaaman macduudaat muddata cibaadati aabaa'ihim alcijla muddadii aabbayaashooda ay caabudi jireen dibiga ama weylka yar ay caabudi jireen dibiga yar ama weylka ay caabudi jireen ee afartanka maalmood ahayd ee nebi muuse ka maqnaa calayhi asalaam muddadaas muddo la qadar ah keliya ayaa naarina haleelaysaa bay yidhaahdeen uma tazuulu canhum waa sida iyagu sheeganayaan intaa dabeed waa markaa naga zuulaysaa bay yidhaahdeeno yacni markaa naartu yacni dib markaa noo haleeli mayso waa siday sheegteen wagarrahum fii diinihim wagarrahum waxaa kadiyey fii diinihim diinkoodii gudihiisa waxaa ku kadiyey ama ka kadiyey fii diinihim bimacnaa can diinihim mutacallaqun biqowlihi waxaa markaa fii diinihim waxaa ku tacalluqaaya hadalkiisa uu yidhi maa kaanuu yaftaruun hadalkiisa allah uu yidhi maa kaanuu yaftaruun waxay ahaadeen qaar been abuurta ay iftiraa'uhum been abuurkoodii ayaa diinkoodii ka kadiyey oo markaa been abuurkii allah ay ku been abuuranayeene waxay doonaan odhanayeen ayaa markaa diin diinla'aan dee u sababtay min qowlihim daalik oo dee markaa odhaahdooda taas ah ilaa hadalka noocaasi waa been abuur weeye ictiqaadkoodii ha waafaqsanaado laakiin waxa weeye waa arrin waaqica khilaafsan weeye saas aawadee waa kadib ahlu sunna waljamaacana waxay qabaan yacni markaa warku hadduu khilaafsan yahay la sheegayaa waaqica hadduu khilaafsan yahay waa kadib iyo iftiraac been buu noqonayaa yacni markaa caqiide keliya inuu waafaqsan yahay waxba markaa ma taraayo runna ku noqon maayo waqarahum fii diinihim ma kaanuu yaftaruun marka waxaa ku sugan aayadahan yani marka raddun cala annidaam muctasiligii yidhi runta iyo beenta waxaa laga eegaa ictiqaadka inuu waafaqo khabarku oo hadduu caqiidada waafaqo iyo sida la ictiqaadsan yahayna run weeye hadduu ictiqaadka qalbiga khilaafana been weeye waaqicana laba eegi maayaba ilaahay hadallo badan oo ay gaaladu yidhaahdeen ayuu markaa beeniyey iftiraa iyo kadibna ku sheegay hadallada caynkaasina caqiidadooda way waafaqsanayd laakiin waaqica ayay khilaafsanayd halkaa waxaa ka soo baxaya siday ahlu sunna waljamaaca qabaan inay tahay sida saxda ah oo in laga eegaayo yacni inuu yahay sidqiga ama runtu alikhbaaru bima yutaabiqu alwaaqic waa ka warranka laga warramo wax waaqica waafaqaya ayaa run la yidhaahdaa ama markaysaga alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic yadu waa kadibo waa been halkanna waxaa lagu sheegay hadalkaa ay sheegayaan ee yuhuuddu ay yidhahdeen lan tamasana annaaru ilaa ayaama macduudaat caqiidadooda ha waafaqsanaato laakiin waxay khilaafsanayd waaqica ayay markaa khilaafsanayd sidaas aawadeed ayay markaa u noqotay been iyo iftiraa u noqotay allah wuxuu yidhi fa kayfa idaa jamacnaahum lyowmi laa rayba fiih ay fa kayfa sidee baa xaalkoodu noqonayaa idaa jamacnaahum goortaannu kulminno ururinno liyowmin maalin daraaddeed u soo ururinno oo laamka sideeda aad u dayso aad tidhaahdo liajli yowm ama liyowmin ay fii yowmin maalin gudaheeda aannu kulminno oo laamka layaha waa bimacnaa fii maalintaasoo laa rayba fiihi ay laa shakka fiih wax shaki aanu ku sugnayn maalintaa aan shakigu ku jirin imaatinkeeda waa huwa yowmu alqiyaama waa maalinta qiyaamada weeye wa wufiyat la dhammaystiro kullu nafsin naf walba loo wafeeyo loo dhammaystiro jamacnaahum bay ku cadfan tahay min ahli lkitaabi wa naf kasta loo dhammaystiro hadday ahlu kitaab tahay iyo hadday keyrkood yihiin yahuud iyo nasaare hadday yihiin iyo hadday dadka kale yihiinba loo dhammaystiro maa kasabat jazaa'a maa kasabat yacni waxay kasbatay abaalmarinteedii loo dhammaystiro camilat waxay samayso min khayrin khayr ah wa sharin iyo shar ah wa hum iyagu waxaa loo dhammaystirayaa naf waliba waxay kasbatay wa hum walxaal hum iyagu ay innaasu dadku laa yudlamuuna aan la dulmiin iyada oo dadka wax dulmiya aan lagu samayn binaqsi xasanatin aw ziyaadati sayi'a aan lagu dulmiin in xasano laga nuqsaamiyo laga dhimo ama in markaa dembi lagu siyaadiyo aan lagu dulmiin markaa nafna la dulmin maayo naf waliba waxay markaa galabsatay ee shaqaysatay ayaa naf waliba helaysaa lagana abaal marinayaa khayr iyo sharba in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun yacni mid walba wuxuu markaa galabsaday ama kasbaday ama shaqaystay khayr iyo sharba ayaa laga abaalmarinayaa laakiin wixii xasanaata yacni ciddii markaa e, shuruuddii la timaada oo iimaan iyo shardiyadii kaleba la yimaada ee camalka saalixa loo shardinayey waa loo laban labanlaabaya wixii xasanaata laakiin wixii sayi'aada sayi-a walba waxaa lagu abaalmarinayaa sayi'o la lamida ayaa lagu abaalmarinaya marka idaadani waxa weeye waa darfiya maxda oo macno shardi ma koobsanayso idaa jamacnaahum marka saas aawadee jawaab uma baahna marka waxaa ku jira tahdiid loo goodiyaayo qoladii markaysaga gaalada ahayd ama yuhuudda ahayd oo loogu goodiyayo abaalmarinta aakhira lagu abaalmarinayo oo xumaantay la yimaadeen laga abaalmarinayo allah waxauu yidhi qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa qul waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahayow yaa allaahu maalika almulki kii mulkiga mulkinaayayow tu'tii waad siisaa almulka mulkiga iyo boqornimada man tashaa'u ka addoonto inaad siiso ayaad siisaa wa tansicu waad ka siibtaa almulka mulkiga iyo boqornimada miman tashaa'u ciddaa doonto ayaad ka siibtaa wa tucizu ilaahayow waad cisaysaa oo waad haalib yeeshaa sharafna waad u yeeshaa waad korraysiisaa man tashaa'u kaa doonto inaad cisayso ayaad cisaysaa oo cizo u yeeshaa iyo sharaf wa tudillu waad dullaysaa man tashaa'u kaa doonto inaad dullayso ayaad dullaysaa tashaau mafcuulkeeda waa la xadfee siyaaqa ayaa laga garanaya tu'ti lmulka man tashaau iitaa'ahu wa tanzicu lmulka miman tashaau nazcahu wa tucizu man tashaau cizahu an tucizahu ama cizahu iczaazahu wa tudillu man tashaau idlaalahu haakada yani haalibanna markaysaga tashaau mafcuulkeeda waa la xadfaa laakiin siyaaqa ayaa laga gartaa biyadika alkhayr ilaahayow gacantaadoo keliya ku sugnaaday alkhayru khayrku gacmahaagoo keliya ku sugnaaday culamada qaar waxay qadareen washaru iyo sharkuba oo waxay min baabi aliktifaa biaxadi diddayn sida mufasirkaba aynu ka arki doonno culamada qaarna sideeday u daayeen innaka adigu calaa kulli shayin qadiir wax walba waxaad u tahay ka u awoodda badan ayaad markaa tahay ee awoodaaya aayadda sababunuzuul waa sheegeen culammada qaarkood oo in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu markaa ballan qaaday mulkiga boqornimada markaa faris iyo ruum inay markaa yacni la heli doono oo ummatu muxamed ay furan doonaan dabeedna markaa waxa weeye munaafiqiinta ay yidhahdeen say u dhici kartaa arrinka noocaas waa arrin aad iyo aada u fog dabeedna aayadda ku soo degtay laakiin sababu nusuulkaasi calaa kulli xaal ma asixin oo ma sugna yacni markaa sidaa lagu soo warinaya waxaa markaa aayadda ilaahay inoogu sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu markaa lagu yidhi yacni markaa sidan dheh marka waxaa macnuhu u dhacayaa macno baryo u dhacayaa ka'annahu annahu markaa yacni macnuhu u dhacaayo yacni markaa inuu ilaahay ummadda inuu marka isaga mulkiga iyo ciziga iyo sharaftaba inuu siiyo yacni dulligana ka ilaaliyo madxiga ilaahay saa lagu ammaanayo xagga macno ahaan bay duca markaysaga ka noqonaysa yacni duca sariixa ma aha laakiin macnaha ayaa isaga dhacaya inuu marka waxba duca u dhacay oo ducadu mar waxay noqotaa duca sariixa oo ducanimada ee dalabkii ku jiro ayay noqotaa marna waxay noqotaa ammaantu inay macno duco iska leedahay ayay noqotaa saas aawadee xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ducaau lmakruubi an taquula laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiimi laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka kurbaysanee dhibaataysan ducadiisu waa inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu waa towxiid iyo ammaan laa ilaaha ila allaahu alcarshi alcadiimi waa towxiid iyo ammaan yaduna laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim bes intaas intaasuu xadiisku sheegayay ducaanu nebigu ku magacaabay waa saddex goor oo laa ilaaha ila allaahu la odhanayo oo asmaadii ilaahayna lagu ammaanayo allah oo lagu sii sifaynayo a'immadii hore salafka imaam ka mida waa sufyaan ibnu cuyeyna ayaa la su'aalay oo lagu yidhi ducadu xaggay kaga jirtaa ile ducaaulmakruubi baa ku sugane meeday ducadu markaasuu wuxuu yidhi ammaantan baa duca'a buuhi oo macna duca u dhacaysa miyaanad maqal buu yidhi hadalka shaacirku yidhi ida asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi asanaa'u addama aragta adkuru xaajatii am qad kafaanii e, xayaauka in nashiimataka alxayaau aadkuru e, xaajatii yacni ma xaajadaydaan sheegaa xaajadayda iyo dantayda miyaan sheegaa aadkuru e, xaajatii am qad kafaanii mise waxay ugu filan xayaauka xishoodkaaga in nashiimataka alxayaau dabeecaddaada ayaaba xishooda idaa asnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi hanaa'u shakhsigu hadduu maalinku ammaano ammaanta keliyaaba kaaga filan yaa inuu isu kaa bandhigo taasaa kaaga filan saas aawadeed baa shuraaxda markaa muslimka sharaxday sida sharaxa nawowiga wakhayru ay soo qaateen qisada noocaasa ayna ku bayaamiyeen yacni sharax xadiiska markay sharxayaan marka waxa weeye ammaantu duco waa noqotaa oo xagga marka macnaha inay duco ka tahay waa noqotaa iminka dadka qaarkood markay de wax martiyayaan waxaa laga yaabaa dee inuu markaysaga markaa ku ammaano oo yidhaahdo markaysaa markaa waxa weye aabbaha sidan buu ahaayo caynkan buu ahaayo yani marka waxa weeye deeqsi buu ahaayo kadaa buu ahaayo boqor buu ahaa ya yani waxbuu ku weydiisanaya ammaantaas bilaash ma aha waxaa markaa macnuhu u dhacayaa dee waxa weeye yani markaa wixii oo kale waa in laydinka helaa ya raganimadiisii iyo markaysaga markaa deeqdiisii oo kale ha lagaa helo ayaa macnuhu noqonaya haddaad ku bannaan tahay ya saasaa markaa macnuhu u dhacay marka qur-aanka laftiisa waxaa ku soo arooray nebi yuunus markuu ilaahay baryayey fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin duca sariixi kuma sugnaan waxaa ku sugan yacni tawxiid iyo tasbiix iyo ictiraaf bidulmi waa saddex shay ya yacni dulumaat mugdiyaalkii isagoo ku dhex sugan buu dhawaaqay wuxuu ku dhawaaqayna waxay ahayd saddex shay saddexdaa shay waa maxay waa tawxiid uu ilaahay waxidaayo oo keliyaynaayo yacni an laa ilaaha ilaa anta iyo tasbiixuu ilaahay u tasbiixsanayo xumaan ka nasahayo iyo ictiraaf bidulmi innii kuntu min aldaalimiin markaasuu allah wuxuu yidhi fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algham waa ka ajiibno waa ka aqbalnay ducadii waana ka nabadgelinay ghammigii marka waxa weeye dacwatu yacni markaa waxa weeye yuunus ama dacwatu dinnuun ayaa markaa la yidhaahdaa markaa nabiga ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa allaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa yacnii allaahumma waxay la macnatay yaa allaahu markaa yaadii nidaaga waa la xadfay waxaana laga ciwad yeelay miimkan baa laga ciwad yeelay miimkan shadan ayaa laga ciwad yeelay culammadu waxay waa ciwadun can xarfi nidaa saas aawadeed baan la kulmin yacnii daruuratu shicri inay dhacdo mooyaane yacni yaada iyo markaa miimka lama kulmiyo yallaahumma lama yidhaahdo ya yacni waxa weeye laa yujmacu bayna yani marka badeli walmubdeli minhu ama bayna alciwadi walmucawadi canhu ciwadkii iyo wixii laga ciwaday laysuma keeno oo lama kulmiyo yacni allaahow maalika almulki kii mulkiga mulkinaayay oo mulkigoo dhan yacni markaa lahaayow waxaad siisaa mulkiga ciddaa doonto oo khalqigaaga ka mida ciddaa doontana waad ka siibtaa oo mulkigii baad ka qaaddaa ciddaa doontaad cisaysaa oo cizi iyo sharaf u yeeshaa ciddaa doontaad dullaysaa yacni gacmahaagoo keliya ayuu ku sugan yahay khayrku yacni taqdiimka biyadika la hormariyey waxaa laga qaadanayaa xasri baa laga qaadanaya xasri ayaa laga qaadanaya waatii xadiiskii ay ku soo aroortay walkhayru kulluhu fii yadayka washaru laysa ilayk xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ilaahay ou khayrka dhammaantii labadaada gacmood buu ku sugan yahay gacmaha ilaahay waa laba xadiiska waa la tasniyeeyey laakiin isma khilaafsanoo biyadika lafteeda cumuumkay faa'iidaynaysaayoo macrifa loo idaafeeyey mar haddii macrifo loo idaafeeyey waxay ku dhici kullu maa sabata lilaahi min yadin wax kastoo allah u sugnaaday oo gacan ah ayuu marka waxa weeye ku dhacayaa marka waxay noqonaysaa eh, fii yadayka iyo biyadika waa bimacnan marka khayrka dhammaantii gacmahaagu ku sugan yahay eh, washaru laysa ilayk sharku xaggaaga looma nisbeeyo xaggaaga ma ahan culamada qaarkood waxay yidhahdeen wa min baabi aliktifaa biaxadi diddayn o saraabiila taqiikum alxara ay walbarda yacni dhar idinka ilaalinaya kulka yacni ayuu ilaahay yidhi walbarda ayaa qarsoono markaa la qadarayaa usluub luqada carbeed lagu yaqaano weeye aliktifaa'u biaxadi diddayn in lagu kaaftoomo labada shay isku liddiga a ah, mid ahaan oo mid la sheego kaa marka la sheego waxaa la garanayaa kii kalena inuu muqadar yahay ayaa la garanaya kaasi waa weji wejiga labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo waxba la qadari maayo waa shar waxay noqonaysaa in markaa la yidhaahdo khayrka dhammaantii gacmahaagu ku sugan yahay sida xadiiskaba markaysagaa yani loo kala qaaday khayrkii iyo sharkiioo sharkii ilaahay laga nafiyey waalkhayru kulluhu fii yadayka waasharu laysa ilayka sharku xaggaaga ma ahaan yacni laguma nisbeeyo sharka washaru laysa ilayka culammadu sida loo fasiraayo way isku khilaafeen maxaa looga jeedaa washaru laysa ilayk bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen washaru laysa ilayka waxaa laga tilmaamayaa ay laa yutaqarabu bihi ilayka shar laguguma soo dhowaadee khayr baa lagugu soo dhowaadaa kaasi waa qowl waana sida annadr bnu shumayl yacnii sheikhii la odhan jiray culammada salafka ka mid ahaa waa siduu ku fasiray weji labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen washaru laysa ilayka yacni ay laa yunsabu ilayka ta'aduban yacni sharka laguma nisbeeyo edabsi lagaa edabsanayo daraaddeed iyadoo ilaahay wax walba abuuray khayr iyo sharba wax walba qadaray wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira allahu khaaliqu kulli shay yacni kulli shay khayr iyo sharba waa soo gelayaan marka iyadoo caynkaa tahay ayaa haddana waxa weeye ta'adub lagaa edabsanayo ayaan sharka lagu nisbaynayn sharka waxaa loo nisbeeyaa yacni marka nafta iyo shaytaanka ayaa loo nisbeeyaa yani nafta laakiin marka khayrka lagu daro waa dhacdaa qul kullun min cindi illah siduu ilaahayba u yidhi yacni marna waxaa loo nisbeeyaa nafta marka waxa weeye saddex siyood baa soo aroortaa in khayrkiiyo sharka la ysku qaado oo la yidhaahdo ilaahay wax walba waa abuuray ama wax walba waa qadaray yacni marka oo laysku daro an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi yacni marka qul kullun min cindi illaah kullun min cindi illaah khayrkiiyo sharkiiba waa soo gelayaan wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira Eh, dariiqada labaad waxay tahay waa in naftiya shaytaanka loo tiiriyo dariiqada saddexaad waxay tahay waa in markaa eh, faacilka la qariyo wa innaa laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashadaa marka khayrka markii la sheegayeyna araada rabuhum baa la yidhi sharka markii la sheegayeyna uriida yacni cidda la doontay lama sheegin waa la qariyey ya in markaa nafta iyo shaydaanka loo tiiriyana waa dhacdaa wamaa ansaanihu ila ashaytaan iyo qul huwa min cindi anfusikum waa yahay allah waxa uu yidhi qul illaahumma maalika almulki mufasirku sabab ahaan buu ka hormariyey inkastoo sanad markaa ay xoog la aynay lahayn wuxuu yidhi qaala suyuudiyu raximah ullah wanazla lama wacada anabiyu sala allahu alayh wasalam ummatahu mulka farisin waruum wa nazla waxaa soo degay lama wacada anabiyu sala allahu alayh wasalam waxaa soo degay markuu nebigu u ballanqaaday ummaddiisa mulkiga faris iyo ruum u ballanqaaday oo boqortooyadii faris iyo ruum iyagu inay la wareegayaan oo ay furanayaan markuu sidaa u ballanqaaday fa almunaafiquuna munaafiqiintiina ay yidhaahdeen hayhaata arrinkaasi waa fog yahay yacni siduu markaa waxa weeye muxamed u gaari karaa yacni mulkiga faris iyo ruum allah wuxuu yidhi waxaad markaa tidhaahdaa qul illaahumma qul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allaahu allaahow maalika almulki ka mulkiga mulkiyow tu'tii waad siisaa tuctii waad siisaa almulka mulkiga man tashaa'u kaa doonto inaad siisaa ayaad siisaa min khalqika oo khalqigaaga ka mid a ah wa tansicu waad ka siibtaa almulka mulkiga miman tashaa'u ciddaad doonto inaad ka siibto ayaad ka siibaysaa wa tucizu waad cisaynaysaa oo sharaf baad u yeelaysaa iyo qalabo iyo gacan sarrayn man tashaa'u kaad doonto inaad cisayso waxaad ku cisaynaysaa biiitaa'ihi siinta aad siinayso mulkiga iitaa waa tu'tii masdarkeedii weeye aataa yu'tii iitaa'an waxa weeye waa bimacnaa yacni marka acطaa yucطi icطaa'an biiitaa'ihi ay biicطaa'ihi siinta mulkiga aad siisaad ku cisaysaa wa tudillu waad dullaysaa man tashaa'u kaa doonto kaa doontona yacni waad dullaysaa waxaad ku dullaysaa binascihi minhu siibista aad mulkiga ka siibayso ayaad markaa ku dullaysaa macnaha cizaynta iyo dullayntu waa ka waasacsan tahay mulki siinta iyo mulki ka siibista oo waxa weeye cidda la ciseeyey cidda mulki la siiyo keliya ma aha cid aan mulkiba la siin ama boqornimo aan la siin oo ilaahay ciseeye ayaa jira daacada ayaana ciziga markaysaga waxaa lagu helaa marka nooc ciziga ha ahaato laakiin marka waxa weeye yacni dadka qaarkood oo dee gaalo oo mulki ilaahay siiyeyna waa jiraan dadka qaarkood oo awliye ilaahay ah aanu mulki ilaahay siinna waa jiraan bal waxaa jira nebiyada qaarkood oo dee gaaladii ay dileen oo dee mulki aan la siin ayaa jira marka cizi waa haysteen oo ilaahay waa cizeeyey haddana waxa weeye de markaa mulki lama siin yacni mulkigii boqornimada ahaa yacni marka lama siin nooc ka mida ah ha ahaato suuro ka midee eh. yacni cizigu kuma gaaraho keliya mulkiga wa tudillu man tashaau kaa doontana waa dullaysaa binascihi minhu siibista aad mulkiga ka siibayso ayaad markaa ku dullaysaa biyadika alkhayr biqudratika alkhayr awooddaada keliyu ku sugnaaday khayrku ay washaru iyo sharkuba wuxuu ku tilmaamayaa min baabi aliktifaa'i biaxadi didayni inay tahay oo laba shay oo islabada shay iskulidigaa khayrkiiyo sharka in khayrkii la sheegay marka khayrka marka la sheegayna sharkina inuu noqonayo muqadar sida ilaahayba uu yidhi saraabiila taqiikum alxara waalbarda culammadu ay yidhaahdeen waa muqadar halkan wuxuu sameeyey mufasirku inuu markaa biyadika e, e, yaddiisa inuu ku fasiray qudrada ku fasiray tan noocaasina waxa weeye waa khalad oo ma saxna ee sida markaa salafka ummaddu ay qabeen waxay tahay sifaadka ilaahay ee ku soo arooray qur'aanka iyo sunnada in sideeda loo sugo oo sifo aan sifo kale loo jiidin oo sifo markaysa markaa ilaahay isu sugay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam allah u sugay aan markaa waxa weeye la diidin oo aan lagu micnayn yacni sifo kale lagu micnayn qudrada ilaahay waa jirtaa ilaahay qudro waa ku sifaysan yahay wallahu calaa kulli shayin qadiir innaka calaa kulli shayin qadiir aayaddanba waa lagu khatimayaa yacni marka qadiirna yacni marka qudrana waa tadamunaysaa oo ilaahay qudro waa ku sifaysan yahay qadiirna waa yahay sidaasoo kale ilaahay markaa sifaatka yani uu isku sifeeyey yacni waa lagu sifaynayaa yacni sifaatu lkhabariya ay ka mid tahay yani yadaanku aayaad markaysaga markaa iyo axaadiis badanba waa ku soo arooreen yacni marka laba gacmoodna weeye gacmaha ilaahay bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa lima khalaqtu biyadaya marka laba gacmood inay yihiin ayaa marka qur'aanku tasriixiyey iyo axaadiista nebiguba calayhi salaatu wasalaam nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau uhi wakilta yadayhi yamiin labada gacmoodee ilaahay labaduba waa midig weeye xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ina almuqsidiina calaa manaabira min nuur can yamiin araxmaan wakiltaa yadayhi yamiin aladiina yacdiluuna fii ahli ahlihim wamaa waluu wamaa wulluuna waa loo dabdiyaa marka ilaahay labadiisa gacmood labaduba waa midig gacmaha ilaahayna kayfka iyo sida ay yihiin ma garanayno ee sida laynoogu sheegay in u rumaynaynaa waana soo aroortay labada gacmood iyagoo la kala qaadayo oo marka waxa weeye wasamaawaatu matwiyaatun biyamiini yacnii axaadiistuna waa sii caddaysay oo waa tilmaantay wa biyadihi alukhraa ta ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam ay marka waxaga ku timi marka yacni waxaa soo aroortay xataa faraha iyadoo lagu sii sifaynaayo oo gacmaha ilaahay inay fara leeyihiin laynoo sheegaayo yacni ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa waa soo aroortay ninkii yuhuudigaha khabarkii uu sheegay yacni towraad waxaannu ku haynay inuu ilaahay markaysa markaa ashyaada makhluuqaadka qaarba far saaray calaa usbuc ilaa uu tiriyey shan farood marka uu tiriyey yani markaysagaa fadaxika rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam tasdiiqan liqowli ilxabri yani nebigu waa qoslay xadiiska saxiixa ku sugan fi saxiixi muslim yani marka rumaynu warka wadaadkaa yuhuudiga u rumaynaayo aawadeed buu u qoslay dabeedna wuxuu akhriyey wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiican qabdathu yowma alqiyaamati waasamaawaatu matwiyaatun biyamiinih marka saxaabigu wuxuu odhanayaa tasdiiqan buu u qoslay qolyaha markaa mutakallimiinta ee muta'akhiriintaahi waxay leeyihiin may nebigu markaa wuxuu u qoslay inkaaru ku inkiray ya yacni saas yadaabuu qoslay ee tasdiiq ma ahayn hadda hadalkooda maxaa ka laasimaya saxaabigu markuu leeyahay cabdullaahi ibnu mascuud fadaxika rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam tasdiiqan liqowli alxabri ilaa nawaajiddiisu ay muuqatay ma saxaabigay ku tuhmaysanayaan inuu mushabbih yahay miyaa yacni sidee uu garan waayey hadduu markaysaga waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni qosolkiisu tasdiiq aanu ahayn ee uu yahay inkaar hadduu yahay siduu tasdiiq ugu qaatay ma tashbiih buu aaminsanaa markaysaga cabdullaahi ibni mascuud yacni waa arrin markaysa markaa khalata arrinka noocaasi yacni saxaabiga yacni sida uu u fahmay u garanayey waa isbaatka sifaatka uu sugayey una ictiqaadsanaa yacni saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam ay ictiqaadsanaayeen qur'aanka iyo xadiiska sifaatka ilaahay ay sheegeen inay siday u soo arooreen u rumaynayeen yacni markaa kayfka iyo qaabkiiyo kunhigana ay ka gaabsanayeen oo aynay marka waxa weeye inay kayfiyadda sheegaan yacni ama kayfiyad mucayana u ictiqaadiyaan aynay isku dayeyn ee sida loogu sheegay ay u rumaynayeen kuwa khalqiga inay shabbahaanna u diidayeen laakiin markaa lafdan waa macnan sideeda u sugayeen ayay markaysa waxaan caddaynaysaa marka weji iyo yadaan iyo qadamayn iyo sifaatka caynkaasee soo arooray waxay culammadu yidhaahdaan yacni sifaat alkhabariy yacni indhaa laynoo sheegay fa innaka biacyunina walitusna calaa cayni weji baa laynoo sheegay oo allah isku sifeeyey wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam yadaan baa laynoo sheegay aayaadka qaar waa sheegnay waxaa laynoo sheegay yani marka waxaa qadam ama qadamayn oo axaadiista nabiga sala allahu aleyh wasalam yacni rijil iyo qadamba waa ku soo arooray xataa yadaca rabu alcizati fiiha qadamahu yacni riwaayo kale rijlahu saxiixiyada inay ku sugan tahay oo ay marka waxa ku yimaadeen saxaabada laftooda ayaa markaysaga caddaynaya qadamaynkana sida cabdullaahi bnu cabbaas waalkursiyu mowdicu lqadamayn waa mirqaatun bayna yaday ilcarshi waana markaysa marka waxa mawdicu alqadamayn waalcarshu laa yuqadiru qadrahu ila allah haakada yani cabdullahi bnu cabbaasna waa ka asaxday yani wakadalika saxaabo kale laftooda waa laga soo wariyey abu muuse waa laga soo wariyey isaga laftiisa walaa yuclamu lahuma mukhaalifun min asaxaaba waxay noqonaysaa xuja calaa kulli xaal baabkani waa baab haybi ah maadaamuu haybi yahay sida laynoogu sheegay waa in loo rumeeyaa wa yu'minu bii wa bima ji'tu bihi soo nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam soo allah ma odhan aladiina yu'minuuna bilgaybi waa kuwa ghaybka rumaynaaya dee waa ghaybkii marka waxa weeye la rumaynayay ka mid tahay yaa ha odhanin say u suuragal tahay siday u dhici kartaa sida caynkan miyaan tashbiih ka laazimayn waxaa iska dhaaf yacnii allah isaga ayaa yacni markaa sida uu yahay yacni isagaa yaqaan a antum aclamu am illaah yacni waa arrin haybi ah waa sifaadkan ilaahay waa haybi marka haybkana inta laynoo sheegaynu ka garanaynaa culammaduna waxay odhan jireen yacni ilaahay inoo sheegay yacni markaa sifada inoo sheegay kayfkay tahay inooma sheegin sida a'immada qaarkood ay ka yidhaahdeen oo a'immadii mutaqadimiinta ahaa ka midi markii istiwaaga kayfiyadiisa la weydiiyey waxay yidhaahdeen yacni marka cilmu cilmulgheybka inta laynoo sheegay keliyaynu ka garanaynaa ilaahay inoo sheegay annahu istawaa cala alcarshi yacni inooma sheegin kayfa istawaa imaam maalik waa ka cabiraya alistiwaau macluumun waalkayfu majhuulun yacni abu jacfar atirmidi oo culammada shaaficiyada ka mid ah culammadii xadiiskana ka mida ah, waata uu yidhi annuzuulu macluumun waalkayfu majhuulun waaliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca hadalka imaam maalik buu ka ishtiqaaqay abu jacfar atirmidi maxamed ibnu axmed hamoodin saaxibuuljaamic hamoodin waxa weeye waa sheikh kale weeye oo markaysa markaa culammadii qarnigii saddexaad yacni marka waxa ka mida marka waxa weeye yacnii sidaasaa marka a'immadii salafku ay ahaayeen ta'wiilaadkan sifaadka la awiilayo waxay asal ahaan ka soo jeedaan muctasilo iyo jahmiyay ka jeedaan saas aawadeed ayaa markaysaga markaa qolyaha ashaacirada iyo maaturiidiyadu qaybna ta'wiilaadkii muctasiladiiyo jahmiyada qaateen qaybna ay ka tageen qaybtay ka tageen waa maxay waa sifaatka intay sugayaan yacni waxa weye intaa waa ka tageen ta'wiilaadkii muctasilada iyo jahmiyada oo waxay yidhaahdeen sifaatkaas intaanu sugnay caqligaa lagu gartay yidhaahdeen inay waajib tahay allah in loo sugo oo haddii la sugi waayo naqsi baa ka imanaya naqsi ayaa ka imanaya marka si aan taasi u dhicin waa in marka la yidhaahdaa xayaatada iyo samciga iyo basarka iyo kalaamka iyo iraadada iyo qudrada iyo sifaatka caynkaasa waa in la yidhahdaa allah waa loo sugayaa oo waxa weeye caqliga ayaa markaa lagu sugay leeyihiin laakiin sifaatka kale caqligu inama tusin yacni marka ayay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa dee caqligu haddaanu ina tusin sharciga ina tusiyey sharciga ayaa ina tusiyey ta kale cuquusha dadku waa iskhilaafsan tahay oo wax markaa caqliyada qaarkood diidayaan baa caqliyo kale sugayaan caqliyo kalena bannaynayaan caqliyana waajibinayaan qaarna mustaxiil ka dhigayaan sifaadka intay sugeen ba muctasiliya jahmiya maxay leeyihiin caqliga mustaxiil ka dhigay leeyihin waayo tashbiih baa ka laazima ya waxay ugu jawaabaan baa loogu jawaabayaa sifaadka inta kale ay markiisagaa sugi waayeen waxay muctasile intay sugayaan ugaga jawaabeen ayaa kuwa kale laga jawaabaya alqowlu fi bacdi sifaati kalqowli fi bacdi allah waxau yidhi innaka calaa kulli shayin qadiir innaka adigoo ilaahayow calaa kulli shayin qadiir wax walba waxaad tahay ka u awoodda badan baa tahay tuuliju alleyla fi annahaari wa tuuliju annahaara fi lleyl tuuliju ilaahayow waad gelinaysaa alleyla habeenkii fi nahaari maalintaad dhex gelinaysaayo bimacnaa qeyb habeenka ka mida baad maalinta ku siyaadinaysaa watuuliju waad gelinaysaa annahaara maalintana looma jeedo kulligeed ee waxaa laga tilmaamayaa qadar ka mida maalintii ayaad gelinaysaa filleyli habeenka dhex gelinaysaa markaase habeenkii badanaya wa tukhriju waad soo bixinaysaa alxaya ka nool min almayiti mid dhintaad ka soo dhex saaraysaa wa tukhriju waad soo saaraysaa almayita ka dhintayna min alxayi mid nool baad ka soo dhex bixinaysaa wa tarsuqu waad arsaaqaysaa man tashaa'u kaad doonto inaad arsaaqdo bigayri xisaabin xisaab la'aan xaal marka uu ku dheehan yahay ayaad arsaaqaysaa ama risiqo multabisan bikayri xisaabin sifa ahaan marka waxa weeye multabisan oo sifa aad ku tacalluq siiso laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin laa yattakhid yaynay ka yeelanin almu'minuuna muuminiintu alkaafiriina gaalada awliyaa'a qaar markaa awliya'a qaaray jecel yihiin oo ay xigtaystaan oo ay jecel yihiin oo u gargaaraan oo isu gargaaraan oo ateecaan yaynay ka dhigan min duuni almu'miniin xaalay ka gudbayaan oo ka tallaabayaan wilaayada inay ku koobaan mu'miniinta waman yafcal daalika ku kastoo sidaas sameeya oo gaalada awliye ka dhigta oo ka weli yeesha falaysa min allaahi fii shay yacni marka xagga allah waxba kagama sugno diinkii ilaahay kuma sugna ilaa an tattaquu minhum tuqaah inaad marka waxa weeye ka baqataan gaaladii mooyaane tuqaatan baqasho ah ka baqataan mooyaane oo dabeedna aa u samaysaan mudaaraat a u samaysaan ama marka cadaawaddii aa qarisaan ama xaalad ikraah hadday gaadho idin dirqiyaanna daahirka hadalkay odhanayaanna furad aa u tidhaahdaan wayuxadirukum allaahu ilaahay waa idinka digayaa nafsahu yacnii daatadiisuu idinka digayaayo inuu idin cadhoodo ayuu idinka digayaa oo sababtii keensanaysay cadhada ilaahay ayuu allah idinka digayaa wa ila allaahi almasiir xagga allah oo keliya ayaa noqod ku ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa habeenka iyo maalinta marba inuu mid siyaadinayo oo qayb habeenka ka mida maalinta la dhex gelinaayo dabeedna maalintii ay badanayso tuuliju alleyla fi nnahaar waxaa loo jeedaa zaman ama wakhti habeen ahaan jiray baa maalin laga yeelayaa markaa maalintii baa badanaysa qayb maalin ahaan jirtayna habeenka ayaa la dhex gelinayaa habeen baa laga yeelayaa markaasaa habeenkii haddana badanaya waata dhacda in marka marna habeenku bato marna maalintu badato iyadoo markaa dee kollay meelahan markaa badhaha u dhow yacni siyaadada ay kala bataan ay iska kooban tahay haddana waddannada qaarkood baa dee siyaadada ay aad iyo aad u badataa aad iyo aad ay u badataa ilaa waxa weeye markaa qaarkood dee ay gaadho wax yarba inay ka kale u soo hadho adda ma aragtaa waxaa markaa mufasiriinta qaarkood markay fasirayaan aayaddan oo kale waxay yidhaahdeen ziyaadada ugu badan waa markuu shan iyo toban saacadood ay noqoto bay yidhahdeen nuqsaanta ugu yarna waa markay noqoto bay yidhahdeen sagaal saacadood waxay ku xidhnayd dee intay markaa beled arkeen ama ka warqaateen bay ku xidhnayd waxasaba cilmihim bilaadkii ay markaa arkeen iyo beledada ay ka sheeko qaateen inay ziyaadada intaasi ugu badan tahay nuqsaantana intaasi ugu yar tahay ayay dee markaa ku maqleen tii bay deedna qoreen laakiin may ogeen waddannada qaarkood in waxa weeye ay farabadato yacni ziyaadadu ilaa ay gaadho labaatan saacadood ama habeen ama maalin inay noqoto ama koob iyo labaatan saacadood ama labayo labaatan saacadood ama saddexiyo labaatan saacadood yacni waxa u soo hadhayaa ta kale ay noqoto inta yare ka dhiman imanka waddannada qaarkood baa laga soomayey sannado dhoweyd yacni markaa laga soomanaa yacni labaatan saacadood wax ka badan marka saada qaarkood waxaa loo fatwooday fatwo qaldan ya iskandanefiyanka meelo ka mida ah, dee waxa weeye inta ay habeen noqonaysayba waxay ahayd mid yar swiden marka la joogo yacni saasuu dheer yahay yacni waxa weeye xagga cidhifka adduunka ayuu markaysa markaa yacni sii gelaysaa mar kastoo loo sii dhowaado waa sii yaraanaysaa haddamaaragta ka kaalay xaggaaba ingiriiska mar baa sagaal iyo toban saacadood sannado dhoweyd laga soomaayey hadda waa yaraatay oo waa kooban tahay oo innaga bay nagu soo dhow yihiin laakiin dhowr sano ka hor sagaal iyo toban saacadood iyo siddeed iyo toban saacadood baa laga soomayey inta kale habeen ahaa mar kastoo xagga iskandinafiyanka loo kacana waa sii yaraanaysa meelaha qaarkood baan dee qoraxdu markaa wakhtiyada qaarkood eh, bilo ka dhacayn wakhtiyada qaarkoodna aan bilo arkaynba qorraxa dee taas waxa weye fatwo ay leedahay taas yaa yacni marka waxa weeye wakhtigu laakiin u qaybsan yahay afar iyo labaatanka saacadood qayb maalina iyo qayb habeena ma suuragal aha in lahaa qoraxdii halkaa taagan afura dad baa marka isagaa lagu yidhi qoraxdiio casar iska taagan laakiin qayb yari habeen noqonayso la yidhi afura oo waxaa la soontaan oo la afurtaan qaarkood lagu yidhi makiya madiina markaas iyadoo casar dheera dad iska cuneen oo iska cabbeen markaasaa la maqhribkii ma tukanaynaa mise tukan mayno markaasaa qaar markii tukadeen qaarna markaasay yidhaaheen waxaynu sugaynaa intay qoraxdu dhacayso hadda way afureen yaa waxaynu sugaynaa inta qoraxdu dhacayso oo haddii waxa weeye qoraxda lala sugaayo maqhribka lala sugaayo ya salaadda maqrib maxaa furadana loola sugi waayo waxay leeyihiin markaysa markaa wakhtigaa aada u badan wakhtigu hadduu afar iyo labaatanka saacadood yacnii habeen iyo maalin u kala qaybsan yahay si kastaba ha u badnaadee ma suuragal aha in la yidhaahdo soonkii beled kalea lala afurayaa ama lala soomayaa ma dhici karto waa fatwo qaldanoo baatila ah weeye dadka marka waxa weye sidaa lagu afuriyeyna waxaa waajiba inay qalleeyaan inay qalleeyaan baa waajiba laakiin dadka qoraxdu aynay ka dhacayn yacni maalmo ama bilo aynay ka dhacayn amaba ay maqnaanayso kuwaas iyagu waxa way noqonayaan faqdurullah xadiis baa laga qaataayo xadiiskii marka waxa way saxiixa ee dajaal ku saabsanaa ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal markuu soo baxo yowmun ka sana maalin sannad la midii inay jirto ya yacani wuxuu shoogayaa intaas intaa uu joogayana yacni maalin baa sannad yadu la mida maalinna bil bay la mid tahay addamarta nebiga saxaabadii waxay weydiiyeen yaa rasuul allaahi maalintaa sannadka la midka ah shan salaadood unbaa dib la tukanayaa maalin bay nooga dhigan tahay mise salaadihii sannaddaa lala imanayaa nebigay su'aaleen calayhi salaatu wasalaam ya markaasaa nebigu yihi maya waxa weeyaan markaa uqduruu leh salaadda waa loo qadarayaa waa loo qiyaasayaa yani wakhtigii yani ayaa loo qiyaasayaa intii waxa weeye shan salaadood noqonaysayba xilligii inta loo qiyaaso ayaa la tukanayaa yacni markaa salaadihii sannadda sanadkaa lala imanayo ee waxa weeye shan salaadood keligii lalama imanayo xadiiska saxiixa caddaynaya marka ukhduruu lahu maxay ku saabsan tahay waa haddii dee marka waxa qoraxdii dhiciba weydo ama qoraxdii lama waayo oo ay dee bila maqnaanayso ama bila joogayso ayna dhacaynba waxay noqonaysaa markaa in la yidhaahdo waxa weeye yacni dee iska soo manaada ama iska afurnaada ma suuragal ahe hadday ramadaan ku beeganto waa in loo qiyaasaa markaa oo dee beledka ugu dhow bay la soomayaan oo la afurayaan wahaa kada marka allah wuxuu inoo sheegay habeenka iyo maalinta inuu markaa marba mid siyaadinayo tuuriju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi lleyl wa tukhriju alxaya min almayiti watukhriju lmayita min alxay mid nool baad ka soo dhex bixinaysaa mid dhintay culamada qaar waxay ku fasireen mid nool baad ka soo dhex saaraysaa mid dhintay yacni gaal baa muslim dhalaya muslimkii wuxuu ka dhigan yahay kalxay gaalkiina wuxuu ka dhigan yahay kalmeyit wa tukhriju almayita min alxay mid maydana waad ka soo saaraysaa mid nool oo muumin baa dhalayaa gaal dhalaya saa waa loo fasira tafsiir labaad waxaa loo fasiray yacni markaa bini aadamka iyo noolayaasha hadday markaa tahay xoolaha iyo bahalaha iyo waxyaalaha la midka ah dee nudaf baa laga abuuray yacni biyo yar baa laga abuuray marka culammadu waxay yidhaahdeen biyahaasi waxay ka dhigan tahay kal bay ka dhigan tahay oo yacni noloshii yacni markaa yacni ruuxda ahayd kuma jirto haddana wax nool baa laga abuuro laga soo saaray oo naf leh ayaa laga soo saaray tafsiirka caynkaasa culamo badan baa laga soo wariyey mufasiriinta qaarkoodna waa doorteen waana sida ibnu jariir atabari wejigu dooranaayo wey wejigaas ayuu arjaxayaa mufasiriin kalena doorteen aahaarta salafka laga soo warinayana qaar badan baa siaa ku yimi oo wejigaas yacni ku yimi oo marka waxay yidhaahdeen wa tukhriju alxaya waa yacni dadkan iyo xoolahan iyo bahalahan la noolaynaayo oo biyaha yar laga abuurayo biyihiina waxay ka dhigan yihiin kalmayiti xayawaanaadkanna waxay ka dhigan yihiin kalxayi ayay ka dhigan yihiin waa jirtaa marka waxa weeye manidu de inay markaa nolol leedahay laakiin nolosheedu de waxay shabahaysaa yacni nolosha marna waxaa loo isticmaalaa yacni noloshii yacni marka ashjaarto naamiga inay tahay iyo wax la midka ah marna noloshan markaysaga naftaleba markaysa markaa loo isticmaalaa marka waxa weeye biyahan xayawaanaatulmanawiya ayaa la yidhaahdaa waxaa ku jira hadday dhintaan waxba kama abuurmayaan waa dee markaysaga sida markaa yani lagu yaqaano yani cilmiga marka lagu yaqaano marka laakiin waxaa laga tilmaamayaa yani waxyaalaha caynkaasi waxay ka dhigan yihiin yani markaa ruuxdii iyo naftii markaysa waxa malaha nafta marba dib baa laga gelinaya qofka waata axaadiistii adiladuna ku soo aroortay marka wejigaasna cala kulli xaal waa lagu fasiray wa tukhriju almayita min alxay waxay noqonaysa iyaduna cagsiga oo in biyaha laga soo saaray yacni markaa shay nool inay biyahaasi ka soo baxeen marka waxay calool gelayaan dee shay nool bay ka soo baxayaan wa tukhrij almayita min alxay saa waa loo fasira weji kale waxaa loo fasiray beedka qoloftan sare ee ku dahaadhan ma noola waa meyit haddana markaysaga wax nool baa ka soo baxo ka marka beedku dilaaco haddii digaagada lagu fadhiisiyo markay ka dilaacdo dee markaysa markaa yacnii waxaa ka soo baxaya iyagii oo markaa nool oo yaryar baa markaa ka soo baxaya marka waxa weye wa alxaya min almayit yacni qoloftan yacni markaa ku dahaaran ee beedka markaysa markaa haysa ee ku wareegsan digaagad baa dhalaysa iyaduna waxay noqonaysaa watukhriju almayita min alxay waxaan haddaba sheegayaa faa'iido u ii sheegay dhakhaatiirta qaarkood ay tilmaameen faa'iidadaasi waxay tahay waxa uu igu yidhi nin dhakhtar yihi oo kollay markaa dhakhaatiirta dumarkana yacni qalo ka mida aqoontaas kollay leh wuxuu yidhi markaa haddii hooyadu dhimato iyadoo yacni markaa fooshiiba way ku dhimatay ilmuhu caloosha wuxuu ku sii noolaan karaa toban daqiiqo ayuu caloosha ku sii noolaan karaa iyadoo hooyadii dhimatay muddo ilaa toban daqiiqa a ah waa dhici kartaa inuu sii noolaado muddadaa gudaheeda haddii la qalo waxaa laga soo saari karaa ilmihii oo nool waynay dhacday buu yidhi yidhaan ka soo saaray waana dhakhtar wadaada inay ka soo saaray way dhacday buuhi qof dumaraa lay keenay yacnii waxa weeyaan oo foolanaysa yani dabeedna marka waxa dhakhtarka laftiisay ku dhimatay iyadoo wax markaa camaliyada weli aan la samayn markaasay ii yimaadeen oo yidhahdeen nafti ka dhacday qalabkaan la cararay waan jeexay waa ka soo saaray ilmihii oo nool baan soo saaray waanu noolaaday yukhriju alxaya min almayit buu yidhi ya yacni markaa taas ayuu markaa soo qaatay marka waa daahir inay markaa kolley yacni marka ku rumoobi karto aayadda ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey wa tarsuqu man tashaau bikayri xisaab waad arsaaqaysaa ciddaad doonto xisaab la'aan baad ku arsaaqaysaa risiq fara badan baad arsaaqaysaa arsaaq waasica ayaad arsaaqaysaa aayadda kale ilaahay wuxuu reebayaa gaalada in laga weli yeesho oo la jeclaado oo la ateeco loo gargaaro ayuu ilaahay reebayaa la yatakhid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni almu'miniin yacni muuminiinta inta laga tago aan muwaalaadka lagu koobin gaalada in laga weli yeeshaa ilaahay inaga reebayaa marka laa yatakhid waa nahyi nahyiguna wuxuu faa'iidaynaya taxriim waxaana ku sugan aayadda waciid waman yafcal dalika falaysa min allaahi fii shay ku kastoo sidaa yeelo oo gaalada ka weli yeeshaana xagga ilaahay waxba kagama sugna ilaahay dayruu ka yahay ama diinka ilaahay kuma sugna ama allah markaysa markaa yani markaa xaggiisa waxba kagama sugna ilaa an tattaquu minhum tuqaa inaad baqasho ka baqdaan mooyaane inaad baqasho ka baqataan mooyaane marka haddii waxa weeye ka baqataan yacni laba xaal baa loo kala qaadaya xaalad ikraah inay gaadhay oo gaaladii indirqinayso oo gaalnimo inaad ku hadashaan ay idinku dirqinayso haddii shuruudda ikraahu dhammaystiran tahay oo khawfkaasi uu yahay mid ikraah ku jiro oo laydin dirqinaayo shuruuddii ikraahuna dhammaystiran tahay waxa doonayaan afka waa looga dhawaaqi karaa haddii iimaanka qalbigu ku xasiloon yahay man kafara billahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaani walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabun min allahi walahum cadaabun cadiim aayaddii suuratu naxli ayaa tilmaamaysa waa haddii markaa khawf keliya aynay ahaynee khawfka ikraah raaco oo ikraah weheliyo yacnii markaa qalbigiina iimaankii ku xasilloon yahay oo caqiidada qalbiga lama khasbi karo qof suldaan ku lihi ma jiro qof dirqi karaana ma jiro mana kala oga qofkan inaad qalbiga ka niyeysay inaanad ka niyeyn iyo inaad ka caqiidaysay inaad ka caqiidayn waxaa la khasbi karaa waa daahirka marka waxa weeye waa odhaah iyo ficil culammada qaarna waa ficilka waaba reebeen oo odhaahda keliya ay ku kaaftoomeen oo yidhaahdeen ikraahu wuxuu geli karaa odhaahda keliya ayuu geli karaa iyagoo eegaya qisadii camaar eegaya laakiin waxa weeye siday culamo badani maran waxay tahay qowlkiiyo ficilku inay soo gelayaan ficilka daahirka ah iyo odhaahduba ikraahii kufriga lagu dirqinaayo qofka yacni xaalka noocaasa nafurad waa u samayn karaa ama waa u odhan karaa haddii shuruudda ikraahuna dhammaystiran tahay qalbigiisuna iimaankii ku xasilooyi haakada haddii aan markaa khawfkii keliya yahay oo aan la dirqin qofkii wuxuu samayn karaa mudaaraad iyo inuu markaa waxa weeye cadaawaddii hadduu baqay oo naftiisa u baqay inuu qarsado laakiin inuu markaa hadalkii kufriga ugu dhawaaqaa uma bannaana hadalka kufriga inuu ugu dhawaaqaa yacni markaa mid u bannaan iyadu ma aha culammada mufasiriintana qaarkood waxay mareen in laga tilmaamayo in markaa daahirka laga weli yeelanayo xaaladda la baqo oo la noqonayo yacni markaa muwaalaat daahira lala imanayo yacni baatinkana col lala noqonayo yacni saas iyadaaba markaa culamada qaarkood ay markaa tasriixiyeen oo markaa sheegeen saas bay marka waxay sheegeen waana sida mufasirku laftiisa uu tilmaamayo falakum muwaalaatun billisaani duuna alqalbi wa qabla cizati alislaam wayajri fii man huwa fii baladin laysa qawiya fiiha mufasiriin badan oo kale ayaa marka naxwa haada sheegay waxay la noqonayaa muwaaliina lahu daahiran mucaadiina fi lbaatin yacni markaa saas yadaa cabbiray laakiin wejigaa waa laga fiican yahay haddii aan markaysaa ikrah raacin ahaarta selafka xaggiiyo xaggaba kolle waa ku soo aroortay mufasiriintuna yacni marka labada markaa qowlba waa sheegeen aayadda markaynu eegno aayadda suuratu naxli qofku kufri inuu ku dhawaaqaa inay u bannaanaato waxaa lagu koobay keliya xaaladda la dirqiyey xasri baa ku sugan man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaani haddama aragtaa ku kastoo gaalooba iimaankiisii dabadii mooyaane mid la dirqiyey yani waxa ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan waxaa la dirqiyey oo kufri lagu dirqiyey inuu ku dhawaaqo ama sameeyo iyada oo qalbigiisu iimaankii ku xasiloon yahay ya yani markaa ayaa la dirqiyey marka waxaa laga soo reebay oo laga istisnooday mukraha keliya laga reebay wax wixii kale waxay ku baaqi yihiin waciidkiiyo goodigay ku baaqi yihiin suurada laga soo reebay mooye inta kale halkaasay ku jiraan oo caam aayaddu ku tahay inta laga soo reebay keliyaa ka hadhaysa sidaas aawadeed haddaan ikraah la socon aayaddan waxaa lagu xambaarayaa in laga tilmaamayo yacnii xaaladda uu qofku naftiisa u baqo oo yacni markaa meeluu daciif ku yahay uu joogo ama beled gaalo uu joogo ama meel marka waxa weeye gaaladii beledka ay qabsato iyo wax la mida yacni markaa uuna ka baqayo cadaawadda inuu qarsado ayuu markaa cudurdaar u noqonaysaa mudaaraatna la yimaado oo bimacnaa waxa weeye hadalka iyo ayuu debcinayaa laakiin waa idin jecel lahay iyo yacni ku odhan maayo yacni wax markaa waxa weeye munkar iyo xumaanna ku adeeci maayo ma raacayo laakiin waxa weeye yacni waa u qosli karaa yacni waxa weeye foolashu u qaawinayaa isagoo neceb yacni marka waxa weeye hadalla ayuu markaysa markaa ku odhanayaa yacni mudaaraat ah ayuu ku odhanayaa iyo wax la mid ah laakiin aanu kufrigoodii ku waafaqayn ama gaalnimo aanu ku hadlayn ama wax la mida ah. yacni marka mudaaraadkuna waa jiraa mudaaraadku de waa bannaan yahay haddii cudurdaar cadaawaddii in la qariyo qofkii marka waxa weeye waa u bannaananaysa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen cadaawadda qofku markaa inuu ka tago cadaawadda gaalada cudurdaar u heli maayo laakiin inuu qarsado cudurdaar buu wakhtiyada qaar u helayaa yacni waajib marka hore waxa ah idhaaru alcadaawa addamaragta yacni marka laynagu yidhi waxa weeye ibraahim iyo mu'miniintii rumaysay baa kudayasho wanaagsan idinku sugnaatay maxaa laynoogu sheegay marka inay iyagu la yimaadeen ya waxay odhanayeen kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah taa in lagaga daydo ayaa layna amrayaa yacanii waxaa ka daahiray oo dhexdeenna muuqday way jirtaa keliya maaha way daahirtay wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah marka tasriixa cadaawadda loo caddaynayo oo la idhaarinaya marka hore waa waajib laakiin qofku marka waxa weeyaan uu baqayo oo dee markaysaga laga awood badan yahay yacni waxa weye beled gaalo ama beledkiiba gaala qabsatay ama beled gaalo uu joogo ama wax la mida meel lagu daciifsanayo uu joogo inuu cadaawadda qariyo buu cudurdaar u helayaa laakiin cadaawadda inuu ka tago ya cudurdaar u heli maayo cadaawaddii inuu ka tago yacni marka uu gaaladii jeclaado marnaba cudurdaar u heli maayo waa inuu cadaawaddii markaysaa mar walba jirtaa hunaaka farqun bayna idhaari alcadaawati wa wujuudi alcadaawa yani farqi wuxuu udhexeeyaa yani cadaawadda muujinteeda iyo cadaawadda qarinteeda ama cibaara ukhraa farqi wuxuu u dhexeeyaa ikhfaa'u lcadaawa iyo tarku lcadaawa cadaawaddii in laga tago oo jacayl lala yimaado lagu bedelo gaaladii la jecel yahay iyo cadaawaddii in la qariyo laakiin ay jirtaa dee farqa udhexeeyo labadu waa kala duwanta labadu waa kala duwan tahay waayahay tabariga laftiisu wuxuu tilmaamayaa yacni markaa daahirka in lagaga weli yeelanaayo waxaad se aqbali kartaa inuu uga jeedo yacni yani cibaaradiisu daahir ku ahaane marka ikraaha jiraa laga yaabaa inuu marka uga jeedo wuxuu ku odhanayaa tafsiirkiisa waa ibnu jariir abari laa tattakhiduu ayuha almu'minuuna alkufaara dahran waansaara tuwaaluunahum cala diinihim watudaahiruunahum cala almuslimiina min duuni almu'miniin watadulluunahum cala cawraatihim fainahu man yafcal dalika falaysa min allahi fii shay yacni bidalika faqad bari'a min allahi wabari'a allahu minhu biirtidaadihi can diinihi wa dukhuulihi fi lkufr ila an tattaquu minhum tuqaa hadda maaragta waxaanu sheegay muwaalaadka noocii gaalnimada ahaa baabuu sheegay oo gaalnimo ah, inuu markaa muwaalaadka tafsiilinayo ayaa markaysaga ka muuqata hadalkiisa oo wuxuu leeyahay gaaladii ha ka weli yeelanina ansaar iyo gargaarayaalna ha u noqonina diintoodana ha kaga weli yeelanina yacni almuwaalaat calaa diinihim tuwaaluunahum calaa diinihim wa tudaahiruunahum cala almuslimiin mudaaharo keliya ma sheegin iyo nasri keliye wuxuu ku daray in diintooda daraaddii looga weli yeelanayo waati nooca caynkaasoo dee laba iskuma khilaafsana inay gaalnimo tahay marka ciddii sidaa samaysaa xagga allah waxba kagama sugno diinkii ilaahay waxba kagama sugno oo allah beri buu ka yahay iyaguna allah beri bay ka yihiin gaalowga uu gaaloobay daraaddeed waayo gaaladii muxuu uga weli yeeshay dee diinkooda daraaddii waa tii dee xaatib iska nafinaye uu yidhi ridan bilkufri iyo shakan minii iyo irtidaadan uma samayn waatuu iska nafiyey iska fogeeyey xaatib ti buu tilmaamayaa hadduu taa la yimaado dee waxaweye waa gaaloobay ilaa an tattaquu minhum tuqaah ay ilaa an takunuu fii sulطaanihim fatakhaafuuhum calaa anfusikum fatudhiruu lahum alwilaayaةa bialsinatikum wa tudmiruu lahum alcadaawa walaa tushaayicuuhum calaa maa hum calayhi min alkufri walaa tuciinuuhum calaa muslimin bificlin wuxuu yidhi inaa markaa suldaankooda iyo xukunkooda aa ku dhex sugantihiin mooyaane oo bimacnaa beledkoodii oo kale aad joogtaan yacnii idinka iyaga maamulkoodii baa ku hoos sugan tihiin nafihiinni baa u baqaysaan fa tudhiru lahum alwilaayata bialsinatikum wilaayada waxaa ugu muujinaysaan carabadiinna cadaawaddana waa u qarsanaysaan gaalnimadooda kuma raacaysaan oo kuma ateecaysaan muslim dhibaatayntiina kuma caawinaysaan intaa haddaad samaysaan waa idiin bannaantay buu leeyihi marka fa lahum alwilaayata bialsinatikum calaa kulli xaal khulaasadu waxay tahay culamo badan oo kale oo dee kollay iyaga laftoodu sidan oo kale tilmaamay waa jiraane waxay tahay marka waxa weeye waxaynu ku khulaasaynaynaa ma ikraah raac la dirqinayo qofka gaalnimadii lagu dirqinaayo inuu ku dhawaaqo ama uu sameeyo ama muwaalaadkii la yimaado yacni waxa weeyaan macaasida iyo xumaanta iyo waxaasoo dhan haddii lagu dirqinayo daahiran marka waxa weeye ikraah haddii shuruuddii dhammaystiran tahay qalbigiisuna iimaankii ku xasiloon yahay yacni shaygii munkarkaha ama shaygii yacni markaa kufrigaba ahaa waa ugu dhawaaqi karaa yaday ka fiican tahay inaynu ku dhawaaqina sabro ya ruqsaduu qaadan karaa ilaa man ukraha waqalbuhu qalbuhu mutma'inun biliimaan laakiin haddaan ikraah jirin wuxuu samaynayaa mudaaraad ya yacni markaa inuu markaa sameeyo cadaawaddii inuu qariyo yacni marka waxa weeye tawriyada isticmaalo yacni afka u yara macaaneeyo yacni markaa aanu tusin yacni markaa waxa weye nacaybka iyo cadaawadda aanu tusin laakiin aanu ku odhanayn waa idin jeclahay ama aanu markaa xumaantii ku raacin mudaaraad bay noqonaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa idan weydiistay markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iidanuu lahu fa bi'sa lcashiira u idma mid qolo ka mida isagaa ugu xune markaasaa loo idmay oo u soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii islaamnimada muujistay buu ka mid ahaa marka waxa weeye waagii hore kolley yacni dee naqsaa ku jiray yacni markii dambe waa ka sii fiicnaaday marka nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalka caynkaasa isagoo ka yidhi bi'sa akhulcashiira ayaa markuu u soo galayna hadalkii waa u debciyey waa u dhow la caddeeyey waa soo dhoweeyey yacni markaasaa caaisha la yaabtay markaasaa waxay tihi yaa rasuula allah xadiisku saxiixuu ku sugan yahay markii horena sidan baa tidhi markii dambena yacni waad marka hadalkii waad u debcisay oo waad soo dhoweysay oo yacni markaa weji xun maa tusin hadal xunna kumaad odhan markaasaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa caaishatu ina shara annaasi man wadacahu annaasu itiqaa'a fuxshihi aw qaala sharih caaishaay dadka waxa ugu shar badan kay dadku ka tagaan ee ka yaacaan iyagoo markaysaama iska ilaalinaya afxumadiisa ama sharkiisa daraaddii iska ilaalinaya kay dadku sidaa uga cararaan ee uga anfariiraan ayaa dadka ugu shar badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu tilmaamayaa mucaamalo wanaagsanoo mudaaraata inay tahay ayuu markaa tilmaamayaa oo qofkii isagoo aanad markaa habbi ku ahayn oo aanad jeclayn oo qofkan aad u qabto qof xun inuu yahay haddana weji wanaagsan iyo carab wanaagsan in haddana la tuso soo dhoweyn la soo dhowaynaya daraaddeed ayuu markaa nebigu tilmaamayaa ruuxa dadku ka yaacaan ee ka didaan yacni sharkiisa ama afxumadiisa aawadeed baqasho ay ka baqanayaan uga yaacaanna inuu yahay dadka ka ugu sharka badan ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka calaa kulli xaal mudaaraadkaasoo kale ayuu kula dhaqmayaa ilaa an tattaquu minhum tuqaah oo waxa weeye markaa taqyada ula imanayaa saas yadaa noqonaysaa jalaaliinka waa soo laqbayn doonnaa insha allahu tacala halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk